alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu sheegnay aayadda boqol iyo labiyo afartan iyo boqol iyo saddex iyo afartan waaynu laqbadii koowaad aynu laqbaynay allah wuxuu sii sheegay dadka wax magaratada ah qaarkood inay odhan doonaan maxaa ka leexiyey oo ka jeediyey qibladii ay markii hore u tukan jireen ee u jeesan jireen ee oo xaggan kale ugu jeesanayaan kuwa caynkaasee ilaahay sii sheegay inay odhan doonaan way yidhaahdeen hadday markaa tahay qolada yuhuudda iyo hadday yihiin qolada mushrikiinta labada qoloba waa yidhaahdeen qaar ku sheegay inay talaacub tahay oo yidhaahdo waxa weeye maalin baa markaa meel buu isaga jeesanayaa iyo wax la mida sida yuhuuddoo kale iyo qaar markaa si kale u tilmaamaba marka siinku wuxuu sheegayaa sayaquulu sufahaau asiinu litanfiis wuxuu faa'idaynayaa istiqbaal wakhti soo socda inay hadalkaa odhan doonaan buu allah sii sheegay waa arrin haybi ah sidii loo sii sheegay inay u dhacday allah waa ka sii jawaabayaa iyadoo qibladii weli aan markaa loo jeedin oo aan la odhan xaggaa u jeesta ayaa waxay odhan doonaan lasii sheegayaa dabeedna laga jawaabayaa qul lilaahi almashriqu waalmaghrib yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim allah buu u sugnaaday mashriq iyo maqhribba oo jihooyinka dhammaantood mashriq iyo maqhribku ka mid yihiin allah bay u sugnaadeen amarkiiyo tasarufkiiyo sharcigana allah buu u sugnaaday marka halkaa waa laha amro in loo jeesto in loo jeesto ayay noqonaysaa yacni jihaadu sideeda ugama xaq lahaa jihooyinka kale haddaan tashriicu jirin sharciyeynta allah sharciyeeyey haddaynay jirin yacni jiha markaa jiha kama awlaysnaateen laakiin waxay ku kala duwan yihiin sharciyeynta allah sharciyeeyey oo qiblada iyo jihada uu ka dhigay jiha salaaddii lala qaabilaayo oo idan ilaahay iyo amar ilaahay lagu qaabilaayo allahna cidduu doono ayuu hanuuniyaa oo ku hanuuniyaa waddo toosan marka macnuhu wuxuu u dhacayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cidda raacday way hanuunsan yihiin waayo allah baa hanuuniyey oo tawfiiqda sii oo waafajiyey wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa ummatu muxamed inuu ka yeelay ummad yacni cuduul ah oo wanaagsan inuu ka yeelay alwasat wa alkhiyaar waa cidda wanaagsan baa la yidhaahdaa yacani dhexdhexaadka waxaa la yidhaahdaa alxasanatu bayna asayi'atayn wanaaggu wuxuu u dhexeeyaa laba xumaanood ifraad iyo tafriid yacni wasadka ayaa marka waxa wanaagsan marka waxa weeye waa ummad marka waxa weeye cuduul ah oo khiyaar ah oo wanaagsan oo aan khuluw iyo talaxtagna ku sugnayn ka gaabin iyo tasaahul iyo dayacaad sharciga ay dayacayaanna aan ku sugnayn taana waxaa ka imanaysaa hadday markaa ifraad iyo tafriidba ka maran yihiin inay yihiin qaar marka cuduul ah oo wanaagsan ay yihiin qaar tasaahula oo dembiyada iska dabaalanaya ma aha qaar huluwi iyo talaxtag la yimi ma aha oo sharcigii ka taraaray oo ku talax tegay yacni marka wax aan la amrin inay markaa la yimaadaan ama ay ku talax tagaan aan la amrin ku talax tegay kuwaana maaha marka waa qaar khiyaara oo xuduul ah wuxuu sidaa uga yeelay ilaahay si ay ummadaha markhaati ugu noqdaan litakunuu shuhadaa'a cala annaas si aad dadka ugu markhaati furtaan rasuulkuna idinka idinku markhaati furo aakhiro marka la soo saaro ummadii hore oo dabeed marka ay ku dacwiyaan ilaahay ou cid wax noo sheegtayba maanu arag waxays yidhaahdaan bal beentayna ku badbaaddaan markaasay waxay dafiraan yacni balaaqii la soo gaadhsiiyey ee rasuulladu soo gaadhsiiyeen ayay markaa dafirayaan markaasay odhanayan cid wax noo sheegtaba ilaahu maanu arag markaasaa rasuulladiina waxay odhanayaan ilaahu waa gaadhsiinay iyagaa diiday marka iyagu dafiraan baa lagu yidhaahdaa rasuulladii markhaatiyaalkeensada yaa idin maraga iyadoo ilaahay og yahay ayuu haddana ilaahay ku yidhaahdaa yaa idin markhaatiya inaad gaadhsiiseen markaasay waxay yidhaahdaan ilaahay ow waxaa noo markhaatiya ummatu muxammad ummadda nebi muxammed calayhi salaatu wasalaam baa noo markhaatiya ummatu muxammed baa loo yeedhaa markaasay ku markhaati furaan ummadihii gaaloobay ku markhaati furaan markaasay yidhaahdaan ilaahayow rasuulladu way gaadhsiiyeen risaaladii way gaadhsiiyeen iyaga ayaa diiday oo ka gaaloobay ee waa loo sheego waa la gaadhsiiyey markaasay waxay doonaan markhaatiga inay deedefeeyaan markaasay waxay yidhahaan ilaahayow ummatu muxamed isku wakhtiba maanu ahayn zaman dambe yimaadeen wakhtigaannu joognay may joogin say noogu markhaati furayaan iyadou ilaahay og yahay ayuu ku yidhaahdaa saa ugu markhaati furaysaan markaasay waxay yidhaahdaan ilaahayow nebi baad noo soo dirtay kitaab baad ku soo dejisay adiga ayaa noo sheegay in rasuulladaasi ay gaadhsiiyeen oo rasuulkii baa na soo gaadhsiiyey oo warkaa noo soo gudbiyey in markaa waxa weeye risaaladaasi ay gaadhay oo loo sheegay oo iyagu diideen oo ka gaaloobeen waatuu allah uu yidhi fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida sidee xaalkoodu noqonaya marka ummad walba aanu ka keenno mid markhaati ah adigana aanu ku keenno nebi muxammedow calayhi salaatu wasalaam adigoo kuwan ku markhaati furaaya nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam ummaddiisuu ku markhaati furaya wuxuu yidhaahdaa sidii addoonkii wanaagsanaa uu yidhi fa aquulu kama qaala alcabdu saalix wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta alraqiiba calayhim addoonkii wanaagsanaa siduu yidhi oo kalena yidhaahdaa wuxuu u jeedaa ciisa bnu maryam ilaahayow waxaan ahaa mid ku maraga baan ahaa oo ku markhaati ah intaan ku dhex sugnaa ee markaad i oofsatay adiga ayaa ogaa oo ilaalinaayay anigu ma ogayn xaalkooda allah waxa uu yidhi sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha sayaquulu waxay odhan doonaan assufahaa'u kuwa wax magaratadaahi aljuhaalu kuwa jaahiliinta ahe wax magaratadii waxay odhan doonaan min annaasi oo dadka ka midi alyahuudi waalmushrikiin yahuud iyo mushrikiinba kuwa ka midi waxay sufahada ay maa wallaahum ay ayu shayin wallaahum maxay baa ka jeediyey ayu shayin sheegeebaa sarafa anabiya sala allahu alayh wasalam waalmu'miniin ka leexiyey oo ka jeediyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintaba can qiblatihim alatii kaanuu calayha can qiblatihim xaggii qibladooda alatii taasoo kaanuu ay ahaayeen calayha ay cala istiqbaaliha qaabilaadda ay qaabilayaan qaar ku sugan ay ahaayeen maxaa ka leexiyey bay odhanayaan calayha ay cala istiqbaaliha fi salaati salaadda in lagu qaabilo ay ku sugnaayeen salaadoo keliyana maahee yacni markaa qiblada waxaa la qaabilaa yacni marka cibaadaadkana waa lala qaabilaa marka la dhintana amwaadda waa la qaabilsiiya waistixlaalu qiblatikum bayt illaahi alxaraami axyaaan wa amwaata xadiiskii sunanka abi daawuud ku yimi waxa uu sheegayey ee kabaa'irta ka warramaayey alkabaa'iru tiscun kabaa'irtu waa sagaal tilmaamayey culammada qaarkoodna ay taxsiiniyeen oo quweeyeen sheekh albaanina ka mid yahay culammada quweysay waxaa ka mid ahaa waistixlaalu qiblatikum beyt illaahi alxaraami axyaa'an wa amwaata dembiyada waaweyn waxaa ka mid ah qibladiinna inaa xalaashataan oo bannaysataan oo beytillaahi alxaraamka ah oo idin qiblo ah xaalaa nooshiin iyo xaalaa dhimataanba idin qiblo ah marka nooshiinna waa qibladiinna salaadoo keliya lalama qaabilo xataa ducada waa lala qaabilaa sida fiican iyadoo ducadu sida kaleba ku ansaxayso haddana afdal waxa ah in qiblada loola jeesto ducada ayaa afdala sidaas aawadeed baa wakhtiyada qaarkood ay soo aroortay yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu istisqaaqoo kale samaynaayo qibladuu qaabili jiray markaasuu ducaysan jiray xajkoo kale markuu xajinaayo amaakinta ay soo aroortay nebigu inuu ku ducaysan jiray qibladu la qaabili jiray ducada oo xagga markaa qiblada ayuu ula jeesan jiray marka dadka qaarkood inay yidhaahdaan yacni samaduna waa qiblatu ducaa kacbaduna waa qiblatu salaa waa arrin qalata oo an sax ahayn ee ducaa iyo salaadba waxa u qiblo ah kacbada ayaa u ah siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ula jeesan jiray marka dadku dhintaan xabaasha waxa loo dhigayaa loo jeedinaya xagga qiblada ayaa loo jeedinaya axyaaan wa amwaata saas aawadeed fuqahadu markay ka warramayaan waxaa maydka loo soo fagi karo xabaashiisa oo mar labaad yacni markaa dib loogu qodi karo waxaa ka mid a in la ogaaday in loo aasay si qibladii ka jeedda in loo aasay haddii la ogaado yacni waxa weeye waxay yidhaahdeen waa markaa lasoo fagayaa oo waxyaalaha loo soo fagi karay ka mid tahay haddii aan markaa waxa weeye yacni dhib ka badan aan laga baqin inta maydku dhow yahay yacni waa la fagi karaa si qiblada loogu jeediyo qul lilaahi almashriqu waalmaqrib maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha qibladoodii maxaa ka leexiyey oo ka jeediyey allatii taasoo kaanuu calayha cala istiqbaaliha ay ku sugnaayeen qaabilaadday qaabilayaan fi salaati salaadda la qaabilayaan wahiya qibladaa laga jeediyey baytulmaqdis baytulmaqdis weeye waa masjid laqsa masjid aqsa weeye baytulmuqadas iyo baytulmaqdis waa la yidhaahdaa labadaba walityaanu bisiini siinka in la keenay addaallati ku tusinaysa cala alistiqbaali wakhti soo socda markaa ku tusinaysaa min alikhbaari bilghayb waxay ka mid tahay waxa qarsoon ee dadka ka qarsoon oo laga warramaayoay ka mid tahay yacni cilmu cilmulghayb laga warramaayo weeye marka waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwatihi bay ka mid tahay ficilka mudaarica saalatan wuxuu faa'iideeyaa xaal ama istiqbaal zaman ama la joogo ama mid soo socda ayuu faa'iideeyaa laakiin waxaa jira waqtiyada qaarkood wuxuu u tacayunaa inuu mustaqbal yahay waa sida siin iyo sawfa hadday gasho kale waa sida an oo kale hadday gasho awqaaddaa wuxuu noqonayaa istiqbaal marka inuu ku tusinaayo ayuu markaa u tacayunaya wakhtiyada qaarkoodna xaal buu u tacayunayaa wakhtiyada qaarkoodna wax ka bedelaa jiro haddii markaa lam oo kale la geliyo wuxuu noqonayaa maadi buu isu rogayaa ama qad taxqiiq oo kale la geliyo iyo waxa la midka ah markaa siinku markuu ku jiro istiqbaal buu isagu ku cad yahay ixtimaal kale ma jiro qul waxaad tidhahdaa lilaahi allahoo qura ayuu u sugnaaday almashriqu jihada wax ka soo baxaan ee qoraxda iyo dayixii ay ka soo baxayaan allah buu u sugnaaday waalmaqribu jihaday u dhacayaanna allah buu u sugnaaday ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahn labada jiha waa la sheegay laakiin waa min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati lkulli oo waxaa laga tilmaamayaa jihooyinkoo dhan allah bay u sugnaadeen ee wax ka mida jihooyinkii baa la tilmaamay mashriq iyo maqhrib laakiin waxaa laga tilmaamaya aljihaatu kulluha saas awadeed baa mufasirku yidhi ayiljihaatu kulluha jihooyinka dhammaantood walow mashriq iyo maqhribba bayayna noqone ama mashriq iyo maqhribba ha ahaadaanbee jihooyinka dhammaantood allah bay u sugnaadeen wuxuu ku ishaarayaa inay tahay min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli faya'muru wuxuu amrayaa allah bitawajuhi jeesadka loo jeesanayo ilaa ayi jihatin shaaa jihadii kastee uu ilaahay doono in loo jeesto ayuu ilaahay amrayaa jihadu doono weeye la ctiraada calayhi ictiraad iyo bushin kuma sugna oo ilaahay lama ictiraadi karo maxaad sidaa u yeeshay lama yidhaahdo ilaahay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun lama weydiiyo ilaahay wuxuu sameeyo maxaad u samaysay lama yidhaahdo laakiin makhluuqaadkaa la weydiiya la yidhaahdaa waxaad samayseen maxaa u samayseen la yidhaahdaa laakiin allah laguma odhan karo alaa lahu lkhalqu waalamru amarkiiyo khalqigaba ilaahay isagaa leh yahdii man yashaau waa hanuuniyaa ilaahay ku doono hidaayatahu hanuunintiisa uu doono ayuu hanuuniyaa mafcuulkii buu qadaray yashaau mafcuulkeedii yashaau mafcuulkeedana si badan baa loo xadfaayo aad iyo aad bay u badan tahay xadafka la xadfayaa siyaaqaa laga gartaa waxa mafcuulku noqonaayo yahdii man yashaau an yahdiyah ay hidaayatahu waa hanuuniyaa ilaahay cidduu doono inuu hanuuniyo doono ayuu ilaahay hanuuniyaa marka hidaayatahu xaggee laga qaatay iyo hadiida hore ayaa laga qaatoo laga fahmay taasaa laga qaadanaya daalli u ah ilaa siraatin wuxuu ku hanuuniyaa ilaa siraatin waddo intii ka ahaata uu ku hanuuniyaa dariiqin waddo waddadaasoo mustaqiimin toosan siraadka luqada carbeed siin iyo saad iyo za mid walba luqada carbeed waa loogu isticmaalaa qur'aanka waxaa la akhriyaa siin iyo saad iyo waxaweeye markaa mid waxaweeye ishmaam ku sugan yahay saddex wajaa la akhriyaa laakiin zaquman kolay markaa waxawe qiraa'aadka sabciga ah kama mid aha laakiin mushamatun bizaay baan filayaa ta saddexaad inay ahayd laakiin luqada carbeed maxay ku tahay luqada carbeed waxay ku tahay siraad iyo siraad iyo ziraad mid walba waa bimacnan waana wadada waxaa laga soo qaatay yani waxa weeye saradtuhu yani waxa weye liqitaanka asal ahaan waxaa la yidhahdaa siraadka waxaa la yidhahdaa dhuunta la yidhahda hunguriga maxaa hunguriga la yidhahdaa saradtuhu marka la yidhahdo waan liqay baa la yidhahdaa ay ibtalactuhu waa liqa waxaa laga tilmaamayaa waa waddo toosan oo dhow oo waddo ka dhowi ayna jirin so af soomaaliga lamahe waddadaasi waa dhuun lama yidhahdo erayga dhuuntii buu ku fadhiyaa waayo siraad markaysaa waxa ahun guriga waa dhuuntaa weeye wadadaas waa dhuun baa la yidhahdaa waddada dhow ee toosan ee toobiyaha ah ayaa waxa la waddadaas waa dhuun yacni si hungurigu marka waxa weeye saasoo kale marka kaannahu ay saa tahay yacni markiiba dalaq marka waddo ka dhowey ma jirto waa waddo qumman oo toosan oo dhuun ah weeye waana mustaqiimo waa toosan tahay diinil islaami baa looga jeedaa diinta islaamka ayaan ilaahay ku hanuuniya cidduu doono inuu ku hanuuniyo isagana siraatulmustaqiimka laga tilmaamaya ay wa minhum antum cidduu hanuuniyeyna idinkaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta rumaysee raacday dalla calaa haada sidaa waxaa ku tusinaya in la odhanaayo idinkaa ka mida cidda la hanuuniyey ila cumuum baa la sheegayoo yacni siyaaquna wuxuu ka warramayey yacni markaa wax gaaruu ka warramayey yacni nebiga iyo mu'miniinta rumaysay iyo gaalada ictiraadaysae sufahada ah ee waxmagaratada baa laga warramayey markaasaa laynoo sheegay ilaahay cidduu doonu hanuuniyaa marka idinka waa idin hanuuniyaa laga tilmaamaya waxaana daalli weliba uu hadalka ka dambeeya wakadalika wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa wakadalika ay wakamaa hadaynaakum ilayh sidaannu idinku hanuuninay waddadaa intii ka ahaatay hadaa yahdii waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaa iyadoo labada mafcuul toos loo siiyey waxaa ka mid a ah, ihdina asiraata almustaqiim naada hore waa mafcuulkii koowaad asiraata waa mafcuulkii labaad labadii mafcuul baa toos loo siiyey iyadoo ka labaad xaraf lagu gaadhsiiyey waxaa ka mid a ah, yahdii man yashaa'u ilaa siraatin mustaqiim manta hore waa mafcuulkii koowaad weeye kii labaadna xaraf baa lagu gaadhsiiye oo ilaa baa lagu gaadhsiiye hidaayadu waxay noqotaa hidaayada bayaanka iyo tacliimta iyo caddaynta iyo hidaayada tawfiiqda iyo waafajinta labada mid walba ilaahay waa bixiyaa hadday tahay xaqa inuu garansiiyo cid baro iyo hadday tahay inuu waafajiyo wuxuuse la gaar yahay tawaafajinta iyo tawfiiqda cidi lama wadaagto wa kadalika ay kamaa hadaynaakum ilayh saannu idinku hanuuninay ilayhi ay ila siraati almustaqiim waddada toosan intii ka ahaato diinka islaamkaa ah saannu idinku hanuuninay jacalnaakum waxaanu idinka yeelnay yaa ummata muxammadin ummaddii nebi muxammadey ummatan wasataa ummad dhexdhexaadoo wanaagsan baan idinka yeelay yacni cuduul ah oo khiyaar ah wasatan ay khiyaaran yacni khayr leh oo cuduulan yacni marka cadaalad u saaxiiba aan ghuluw iyo talaxta ku sugnayn ka gaabinna ku sugnayn ummad markaa wanaagsanoo cuduula ah, waxaanu idinka yeelay litakuunuu si a u noqotaan daraaddeed shuhadaa'a cala annaas qaar dadka ku markhaati oo ku markhaati furaya ummadihii qaar ku markhaati furaya si a u noqotaan waayo cidda markhaatigooda la aqbalayaa waa inay noqotaa cid cadli ah way noqotaa cuduul waa inay yihiin haddaanu cadli ahayn shakhsiga markhaatigiisa lama aqbale waa la yska hubsadaa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu faasiq hadduu war idiin keeno iska hubsada marka maxalu tabayun wa tasabut buu yaallaa faasiqa warkiisu wakada ciddaan cadaaladdeeda la ogaynna iyadoo laga baqaayo inuu faasiq noqdo daraaddeed isagana waa la yska hubsanayaa waayo hadduu majhuululxaal yahay ama aan la garanayn oo aan cadaalad lagu ogayn iyo fisqi toonna aan dadka ku ogayn waxaa dhici karta inuu noqdo majhuulkaasi ama mastuurulxaalkaasi yacnii faasiqun fi lbaini lam naclam fisqah faasiq inuu hoosta ka yahay aynaan fisqigiisa kaa warqabin markaa sidaas aawadee isaga laftiisa waa la yska hubsanaya ilaa lagu ogaado yacni didu wasfi lfisqi fisqiga wax ku liddi ah inuu ku sugan yahay oo cadaalad ah marka waxay noqonaysaa in warkiisa la aqbalaa litakunuu shuhadaa cala annaas waxaanu idinka yeelnay ummad cuduul ah oo khiyaar ahoo wanaagsan si aad dadka ugu noqotaan dadka qaar ku markhaatiya si aa u noqotaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame a ugu markhaati furtaan anna rusulahum ay calaa anna rusulahum in rasuulladoodu ballagathum ay gaadhsiisay risaaladdii wayakuuna arasuulu yasuu rasuulku u noqdo calaykum idinka korkiinna shahiidan mid idinku markhaati furaya annahu ballaqakum inuu idin gaadhsiiyo mid idinku markhaati furaya uu noqdo wamaa jacalna wamaa jacalnaa allah wuxuu yidhi kamaanu yeelin ay sayarnaa kamaanu yeelin alqiblata alatii kunta calayha alqiblata qiblada kamaanu yeelin laka lakal'aana hadda kaagamaanu yeelin aljihata alatii kunta calayha jihadii aad ku sugnaan jirtay istiqbaalkeeda awalan markii hore qibla kaagamaanu yeelin wa hiya alkacbatu waa kacbada jacala waxay u soo aroortaa luqada carbeed afar macne in looga jeedo jacala bimacnaa khalaqa wa jacala aulumaati wannuur ay wa khalaqa aulumaati wannuur hal mafcuul bayna qaadataa macnaheedu khalaqa weeyi macno labaad waa u soo aroortaa oo jacala in looga jeedo bimacnaa ictiqada in looga jeedo wa jacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaafa way ictiqaadiyeen baa looga jeedaa laba mafcuul bay markaa qaadataa mushrikiintii carbeed waxay u caqiideeyeenoo u rumeeyeen malaa'igtii addoommada ilaahay ahaaday inay dhadig yihiin bay u caqiideeyeen oo u rumeeyeen wa jacaluuda waxaa loo jeedaa ictaqaduu way caqiideeyeen baa looga jeedaa hal laba mafcuul bayna qaadanaysa mafcuulkii koowaad waa almalaa'ikata mafcuulkii labaadna waa inaasan wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwan shayaatiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli ghuruura taasoo kale waa sayaray la macno tahay sidee tanna sayara ula macno tahay waa ka yeelay haddama aragta inaa jacalnaahu qur'aanan carabiya ay sayarnaahu qur'aanan carabiya waxaanu ka yeelnay qur'aanka qur'aanan baanu ka yeelay laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaad waa damiirka haada mafcuulkii labaadna waa qur'aanan saddexdaa macne qur'aankay ugu yimaadeen macno afraad carabiyaday ugu yimaadeen laakiin qur'aanka kuma iman waa jacala bimacnaa sharca waa gudagalay afartaa macne ayay u timaadaa erayga jacala hadda waxaa looga jeedaa sayarna marka labadii mafcuul waa la siiyo mafcuulkii koowaad wuxuu noqonayaa alqiblata kii labaadna allatii buu noqonayaa siday culamada qaar mareen culamada qaarna ka dambey yidhahdeen waa mafcuulkii koowaad ka horena waxay yidhahdeen waa mafcuulkii labaad oo waxay yidhaahdeen allatii kunta calayha waxaa looga jeedaa kacbada kacbadaa looga jeedaa kacbada marka looga jeedo waxay noqonaysaa mafcuulkii koowaad bay noqonaysaa alqiblatana mafcuulkii labaadoo la soo qadimay noqonaysa wejigaasaanaad mooddaa inuu adhar yahay wamaa jacalnaa kamaanu yeelin alqiblata qiblo kaaga maanu dhigin allatii tii kunta calayha alqiblata alatii kunta calayha qibladii aad ku sugnaan jirtay istiqbaalkeeda qiblo kaaga maanu dhigin ilaa linaclama inaanu ogaano daraaddeed mooyaane wax kale kaagamaanu dhigin lishay min alashyaa ila linaclama man yatabicu arasuula miman yanqalibu calaa caqibay culamada qaarkood waxay mareen abulbaqaa alcukbari wuxuu marayaa wejigaas in laga dhigo alqiblatada hore mafcuulkii labaad laga dhigo kan horena wuxuu odhanayaa allatii baa noqonaya mafcuulkii koowaad alqiblataana la qadarayaa sifay ka noqonaysa weji labaad wuu baneeyey waa in la yidhahdo alqiblata mafcuulkii koowaad ah allatiina waa sifo qiblatan oo mafcuulkii labaadaa la qadaraya sidaa macnaheeduna waxay noqonaysaa wejigaa labaad ee abulbaqa alcukbari sheegay wamaa jacalnaa kamaanu yeelin alqiblata alatii kunta calayha qibladii allatii taasoo kunta aad ahaan jirtay calayha ay cala istiqbaaliha qaabilista aad qaabilayso salaada la qaabilayso iyo cibaadada kaagamaanu yeelin qiblatan qiblo maanu dhigin ila linaclama marka qiblatan baa la qadaraya ila linaclama man yatabicu arasuula miman yanqalibu calaa caqibay marka markii horead istiqbaalkeedii ku sugnayd kacbada waxaa loo jeedaa cahdigii maka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam labada qiblo waa isku aadin jiray kacbada iyo baytulmaqdis buu hal mar u wada tukan jiro kacbada intuu xagga kale ka maro ayaa kacbad iyadoo ku aadan tahay baytulmaqdisna ku sii beegan yahay oo labadu isku aadan yihiin oo isku beegan yihiin buu u tukan jiray marka istiqbaalka baytulmaqdis ha la amree tan kalena waxa weeye way la socotoo labaduba waa isku beegaaye qibladii nebi ibraahim inay ahaydna waa u jeclaa laakiin markii uu madiine u hijrooday waxay noqotay baytulmaqdis baytulmaqdisuun biamrin min allah inuu ku qaabilo wa hiya alkacbatu kacbada weeye wa kaana sala allahu alayh wasalama nebigu wuxuu ahaan jiray yusallii ilayha mid u tukada xaggeeda oo xagga kacbadu u tukan jiray laakiin dee wuxuu ku sii aadin jiray baytulmaqdis marka labadoo isku beegan ayuu u tukan jiray falamaa haajara markuu hijrooday oo madiine u hijrooday umira waxaa la amray biistiqbaali beyt ilmaqdis baytulmaqdis inuu qaabilo ayaa la amray ta'liifan lilyahuud soo dhoweyn markaa la soo dhowaynayo diinka la jeclaysiinayo yuhuudda aawadeed ayaa la yidhi beytulmaqdis qaabil fa sallaa ilayha waa u tukaday qibladii baytulmaqdis buu u tukaday ama jihadii baytulmaqdis buu u tukaday sittata aw sabcata cashara shahran lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood uma xuwila dabeedna waa laga soo xawiloo xagga kacbada ayaa loo soo xawilay oo inuu u jeesto la amray marka qibladii aad ku ah, qibladii ama jihadii aad ku sugnaan jirtay iyo qibladii aad ku sugnaan jirtay kaagamaanu yeelin qiblo kaagamaanu dhigin ilaa linaclama lishayin min alashyaa kaagamaanu dhigin ilaa linaclama inaanu ogaano daraaddeed mooyaane cilma duhuur cilmi muuqasho ah oo inay muuqdo tahay man yatabicu arasuula ka raacaya rasuulka yacni markaa si aan u ogaano cilmi markaa sawaabkiiyo ciqaabku ku tacalluqaayo ama inay dhacday aanu ogaano ilaahay waa sii ogaa markii horebe man yatabicu arasuula si aan u ogaanno ka rasuulka raacaya oo fa yusadiquhu rasuulka sala allahu alayh wasalam rumaynaya aanu uga ogaano uga soocno minman yanqalibu ka ka gaddoomayo ka laabmaya calaa caqibayhi xaaluu yahay raajican calaa caqibayhi mid cidhbihiisa ka laabmaayo xaaluu yahay si aanu markaa kaa uga ogaano uga socno yanqalibu calaa caqibayhi waxaa looga jeedaa ay yarjicu ila alkufri gaalnimo ku noqonaya shakan fi fidiini shakan fidiini shaki uu diinka ka shakiyey daraaddeed wadannan iyo mala u mareeyey daraaddeed diinka uga noqdo ana nabiya sala allahu alayh wasalam in nabigu fii xayratin wareer inuu ku sugan yahay min amrihi amarka diinkiisa inuu kaga sugan yahay wareer oo maalinba jiha isaga jeesanayo waa kaa gaaloobaya sidaa is odhanayo malaynaya ee wax jira ma aha waqad irtadda waxaa ridoobay lidaalika taas daraaddeed waxa u ridoobo diinka ka noqday jamaacatun koox baa ka noqotay sidaana waxaa laga soo naqliyey yacni saxaabada qaarkood inay sidaa yidhaahdeen wain kaanat lakabiiratan ila cala aladiina hada allah wain mukhafafatun min asaqiila wain waxaa laga soo khafiifiyey mukhafafatun min asaqiila waxaa laga soo khafiifiyey tii markaa cuslaydee adkayd baa laga soo khafiifiyey yacnii innadii shadnayd oo markaa la khafiifiyey weeye oo dabeedna wa in markaa laga dhigay oo mukhafafa min asaqiila la yidhahdaa afar macnaa loo isticmaalaa intoo mar waa shardiyo weeye marna waa mukhafafa min alhaqiila marna naafiye weeye marna zaa'ida weeye waa masiida litawkiid afartaa macnay u timaadaa afartaa macne ayay u timaadaa marka hadda waxa weeye waa mukhafafa min alhaqiila weeye wasmuha isimkeeduna maxduufun mid la xadfay weeye waa la gooyoo lama sheegin ay wainaha yacni markaa jeesigu kaanat waxay ahayd altawliyatu ilayha jeesiga loo jeesanayo kacbada loo jeesanayo la kabiiratan mid culus bay ahayd oo dhib ku ah ay shaaqatan ku culus oo dhibaato ku ah culays ku ah cala annaasi dadka korkooda ila cala aladiina kuwii korkooda mooyaane hada allaahu allah hanuuniyey oo minhum dadka ka mida ilaadani waxay noqonaysaa istisnaa mufaraq buu noqonaya yacnii cid walba waa ku cuslayd ila cala aladiina hada allah haddaba waxay yidhaahdaan ilaada istisnaa mufaraq ah yacni nafyi baa ka hormara ama shibhu nafyi haddana hadal musbataa ka hormaray see lagu tawjiihinaya ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen macno ahaan bay u dhacaysaa macno nafyi isaga dhacaysaayo waxaa macnuhu u dhacayaa yacni cidna umay fududayn ilaa cala aladiina hada allah saasoo kale macnuhu u dhacaya saasoo kale ayuu macnuhu u dhacaya marka culammada jamaahiirtu kolley waxay shartiyaan nafyi ama shibhu nafyi inuu ka hormaro ayay shartiyaan inkastoo caalim culammada carabiyada ka midi uu yidhi waxa weeye maya way bannaantay sida kalena haddii macnuhu mufiid noqonaayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay tatabuceen qur'aanko waxay yidhaahdeen siddeed iyo toban mawdic bay ku soo aroortay qur'aanka iyadoo istisnaaga mufaraqa ah nafyi ama shibhu nafyi aanu ka hormarin waa siddeed iyo toban mawdic laakiin jumhuurku waxay leeyihiin intaba waxaa lagu awilayaa macno nafyi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin liyudiica iimaanakum ay muriidan mid doonaaya muriidan baa la qadarayaa khabarka kaana wuxuu noqonayaa iraado wax laga ishtiqaaqu noqonayaa oo muriidan ayuu noqonaya laamkana laamuljuxuud baa la yidhaahdaa qolyaha kuufiyiintu waxay leeyihiin maye ficilkay gashay ayaa noqonaaya khabarkii noqonaaya bay yidhaahdeen laamkuna wuxuu noqonayaa litawkiid in loo keenay saasi saxna abulbaqa alcukbarina waa radiyey isagoo marar badan sida kuufiyiinta doorta haddana waa radiyo wuxuu yihi macnaha noocaasi sax noqon maayo waayo antu maqsuudo weeye anta qadaran ee ficilka lagu nasbiyey waa maqsuudo haddii master la dhalaaliyana macnihii waxa weeye markaa yacni ma ma qumanaanayo haddii markaa waxa weye yani aan waxba la qadarin saas sida saxani waxay tahay wamaa kaana allahu allah ma ahaanin muriida mid doonaayo liyudiica iimaanakum iimaankiinna inuu lumiyo bimacnaa salaadiinna sawaabkeeda inuu idinka lumiyo allah ma rabo ee waa idinka abaalmarin doonaa waa idinka jazayn doonaa ay salaatakum salaadiinna ilaa beyt ilmaqdis baytilmaqdis a u tukateen lix iyo tobanka bilood ama toddobiyo tobanka bilood bal yusiibukum calayhi waa idinka sawaabinaya waa idinka ajar siinayaan lianna sababa nusuuliha maxaa yeelay sababtay ku soo degtay assu'aalu man maata qabla taxwiil waa weydiinta la weydiinaayo ciddii dhimatay intaan qiblada la xawilin ka hor laba sababoodba labadoo la sheego mid waxay tahay mu'miniinta qaarkood inay yidhaahdeen oo bal ciddii ku dhimatay ka warran iyagoo qiblada baytulmaqdis u tukanaya muslimiintii sidaa ku dhimatay ka warrama markaasa aayaddu soo degtay markaasuu ilaahay sheegay sawaabkoodii iyo camalkoodii iyo salaadoodii inaanu ka luminayno ka abaalmarinayo sabab labaadna waa la sheego sababta labaadna iyaduna waa saxiixo waxay markaa tilmaamaysaa in waxaweye nimankii yuhuudda ay yidhaahdeen salaadda baytulmaqdis u tukateen iyo tana hadda u tukanaysaan kacbada u tukanaysaan midbaa dee baatilo ah markaa dee tiinnii hore haddii ta a ku saxan tihiin tiinnii hore waxay noqonaysaa waxba kama jiraan markaasuu ilaahay sheegayaa qiblada mid walba tii hore iyo ta in amar ilaahay ay markaa ku qaabileen oo kaga qiblo yeesheen sidaas aawooda ilaahay ka sawaabinayo o ka ajar ina allaha binnaasi la lara'uufun raxiim ina allaha allah binnaasi dadka ay ilmu'miniina kuwa mu'miniinta la ra'uufun waa mid u dhimrin badan oo raxiimun u naxariis badan fii cadami idaacati acmaalihim wuxuu ugu naxariis badan yahay camalladooda inaanu ka dayacayn oo ka luminayn waalra'fatu ra'faduna shiddatu raxma waa raxmada daran weeye wa qudima alablagu ka xeeldheeraanshaha badan oo ra'uufa la hormariyey lilfaasila fawasisha aayaadka daraaddeed ayaa loo hormariyey oo dee aayaddii ka horraysaa miim ku dhammaanaysay tanna si ay miim ugu dhammaato ay isu waafaqaan ayaa ayaa markaa tanna markaa saa lagu dhammeeyey marka faasilada waxaa looga jeedaa aayaadka madaxooda ayaa laga tilmaamaya ama aayaadka dhammaadkooda looga jeedaa marka binnaasi wuxuu ku fasiray almu'miniina sababtuu ugu fasirayaa waxay tahay alraxiim waa ka muuminiinta sida gaarkaa ugu naxariisanaya wa kaana bilmu'miniina raxiima allah wuxuu ahaaday mu'miniinta mid u naxariis badan raxmada ilaahay waa caamoo yacni gaal iyo muslimba ilaahay waa u naxariistaa rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wa cilma ha yeeshee raxmaan ayaa raxmada caamka a ah lagu fasiraa raxiimna raxmada khaaskee mu'miniinta si gaara loogu naxariisanaya culamo badani ku fasiraan saas aawadeed binnaasi iyadoo la yidhi ayuu almu'miniina ku fasiray marka ama wuxuu mu'miniin ugu fasirayaa inuu markaa tilmaamaayo yacni maadaama raxiim la yidhi oo raxmaan aan la odhan yacni khusuuska halkaa in laga qaatay ama in laga tilmaamaayo yacni markaa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu inuu caam yahay laakiin khusuus looga jeedo oo binnaas iyadoo la yidhi haddana muraadku u yahay bilmu'miniina yacni laga tilmaamaayo haddii la yidhaha naas markaa asha ku jirta cahdiye ahoo naaska machuudkaa loo jeedaa ee gaarka naaska machuudkaana muuminiinta looga jeedaana looma baahanayo waa cumuuman yuraadu bihi lkhusuus loo baahan maayo qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha allah wuxuu ihi qad naraa xaqiiqe waa aragnay taqalluba wajhika gedgadoonka wejigaagu gedgadoomaayo fi samaa'i fii jihati asamaa jihada samada uu ku gedgadoomaayo oo marba xagga samada aad jalleecayso jiraarinayso marba xagga samada aad jalleecayso falanuwalliyannaka allah baan ku dhaartay ee lanuwalliyannaka kuu jeedine oo kuu jeedine oo kuu jeedine qiblatan qiblo nuun mushadadaa ku jira marka waxay ka dhigan tahay ficilka waa la adkeeyo saddex goor in lagu celiyo kalay ka dhigan tahay nuunkaa shadeen daraaddii markaad laqbaynayso saddex goor baad ku celinaysa fa wallaahi allah baan ku dhaartee lanuwalliyannaka kuu jeedinne oo kuu jeedinne oo kuu jeedinne nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam qiblatan ay ilaa qiblatin qiblo intii ka ahaatay kuu jeedinne waa lkhaafid qibladaasoo tardaaha aad ka raalli tahay bimacnaa aad jeceshahay fawalli wajhaka fawalli jeedi wajhaka wejigaaga u jeedi shatra almasjidi alxaraam masjidka xurmada leh xaggiisa wejigaaga u jeedi waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah waxaysumaa kuntum meel kastaa ku sugan tihiinba fawalluu jeediya wujuuhakum wajiyadiinna shatrahu ay shatra almasjid alxaraam xagga masjidka xurmada leh u jeediya wa ina aladiina kuwii uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaaro weeyaanoo jinsiga kitaab baa la siiyey jinsigaa kitaabna wuxuu ku rumoobayaa towraad iyo injiil labadaba sida saxiixa ah layaclamuuna waxay og yihiin annahu alxaqu min rabbihim annahu tawalliga loo jeestaa ee nebigu u jeesanayaa yacnii kacbada u jeesanaya alxaqu xaq inuu yahay min rabbihim xaalu xaqaasi min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wuxuu xaq ahaaday min rabbihim xagga rabbigood xaaluu ka ahaaday wamallaahu allah ma ahan biqaafilin mid ka moog ma aha oo aan ka warqabin camaa yacmaluuna waxay samaynayaan mid ka oo ka moog maahay waa og yahay ilaahay siduu og yahaan uga abaalmarinaya walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin maa tabicuu qiblatak walain atayta ay wallahi lain atayta lain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aaya haddaad ula timaaddo oo aad u keento ahlu kitaabka kuwa kitaabka la siiyey aad u keento ula timaaddo bikulli aayatin aayad kasta maa tabicuu raaci maayaan qiblataka qibladaada raaci maayaan qibladaada ma raacayaan wamaa anta bitaabicin qiblatahum marka maa tabicu qiblatak waxaa laga jawaabay yani marka waa jawaabu lqasam laba wax baa kulmoo sharti iyo qasam baa kulmay shardigii waa in weeye laamkan uwa muwadi'a lilqasam dhaar jawaabteed bay gogol dhigtaa marka dhaar baa qadaran laamka hortii dhaar baa qadaran marka waxay ka dhigan tahay wallaahi la in atayta aladiina uutu lkitaaba dhaartii waxay u baahan tahay jawaab shardiguna jawaab buu u baahan yahay culammada badankoodu jawaabu shardigana waa qadaran labada waxaa laga jawaabaa oo la sheegaa labadaba laysma raaciye e yacni labada ka horreeya laga jawaabaa labada ka horreeya ayaa laga jawaabaa waxaana horreeya qasamka ayaa horreeya oo intaan shardiga la sheegin baa dhaartu markaysa marka ay timi sidaas aawadeed maa tabicuu qiblatak waa jawaab lqasam waa jawaab lqasam weeye jawaab lqasam maadaamay tahay ahlucilmiga in badan oo ka midi waxay qadarayaan jawaabtii shardigana waa qadarayaan oo famaa tabicuu qiblatak marka fa baa la gelinayaa yani marka waxa weeye yani marka jawaabu shardiga waa meelihii marka fadu laasimaysay noqonaysa wamaa anta bitaabicin qiblatahum wamaa anta adigu ma tihid bitaabicin mid raacaaya qiblatahum qibladooda mid raacaya ma tihid oo qolada ahlu kitaabka ee iyo nasaare qibladooda raaci maysid wamaa bacduhum barkoodna ma ahan bitaabicin qaar raacaya qiblata bacdin kuwa kale qibladooda qaar raacaya ma aha oo qaarna qaarka kale qibladooda ma raacayaan iyaga laftoodu isku qiblo raaci maayaan wala ittabacta allah baan ku dhaartay haddii aad raacdo ahwaa'ahum hawooyinkooda haddaad raacdo waxa nafahoodu jecel yihiin min bacdi maa jaa'aka min alcilm yacnii min bacdi aladii kii dabadii jaa'aka ku yimi oo min alcilmi cilmi ah haddaad dabadii raacdo hawooyinkoodiiyo waxaa nafahoodu jecel yihiin innaka idan la mina aldaalimiin innaka adigu idan markaasba la min adaalimiina kuwa xadgudbay baad ka mid tahay kuwa xadgudbay ayaad ka mid tahay waa sidii oo kale weeye innaka idan la min aldaalimiin waa jawaabu lqasam weeye aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum allah wuxuu yidhi aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay aata wa bimacnaa actaa laba mafcuul bayna qaadanaysaa waa damiirka haada hum iyo alkitaaba naad faacilki weeye aataynaahum aanu siinay ay acaynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay jinsiga kitaab oo tawraad iyo injiilba ku rumoobaya ha yacrifuunahu way garanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam damiirka haadu wuxuu u noqonayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay rasuulka u garanayaan kamaa yacrifuuna abnaa'ahum ay macrifatan ka macrifatihim abnaa'ahum garasho la mida garashadooda ay garanayaan inamadooda ay dhareen garashaday garanayaan garasho la mida ayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay garanayaan inuu yahay nebigii loo ballanqaaday in la soo saaraayo kutubtoodana lagu sifeeyo lagu sheegay wa ina fariiqan minhum koox iyaga ka midii oo ahlu kitaabka ka midii la yaktumuuna alxaqa waxay qarinayaan xaqa ayay qarinayaan waxay xaqa qarinayaan wa hum yaclamuun walxaal hum yagu yaclamuuna ay garanayaan xaqa ayay xaqa qarinayaan alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbiga ayuu ka ahaado ka yimi ama weji labaad inaad qadarto mubtade qadarto ay aladii yaktumuunahu ka ay qarinayaan alxaqu xaq weeye min rabbika xaaluu ahaaday kaa'inan min rabbik xagga rabbigaa mid ka ahaaday xaaluu ahaaday ayuu xaq yahay falaa takuunanna ha noqonin oo ha noqonin oo ha noqonin min almumtariina kuwa shakisan mid ka mida ha noqon allah wuxuu inoo sheegayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kacbada looga qiblo yeelin oo xagga kacbada u jeesta aan lagu odhan wuxuu jeclaysanayay qiblada in looga dhigo kacbada oo qibladii nebi ibraahim ee kacbada ahayd in isagana qiblo looga yeelo taasuu jeclaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam saas aawadeed wuxuu marba jalleecayey xagga cirka ayuu jalleecayay isagoo markaa isleh goormaa waxay soo degayaa lagugu amraayo xagga markaa kacbada inaad u jeesato oad ka qiblo yeelato qad naraa taqalluba wajhika fi samaa wadaadada qaarkood baa waxay yidhaahdaan markay tarjamooyinka ka warramayaan yacni hebel afartan sano cirka ma eegin xayaa'an min allah xishooduu ilaahay ka xishoonayo daraaddeed afartan sano madaxiisa sare uma qaadinoo cirka ma eegin dee taa fadiila ku jirta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cirka waa eegi jiray aayadda maxaa ku sugan qad naraa taqalluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha adamaarta afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila asamaa'i kayfa ruficat marka in la eego cirka oo lagu cibro qaato oo laga fekero sida uu ilaahay u abuuray tafakaruu fii khalqi illah walaa tafakkaruu fi illaah waa shay wanaagsan shay wanaagsan weeye fadiila kuma jirto hebel cirka ma eegin yacni markaa wax fadiili kuma sugna hadday fadiilo ahaan lahayd nebi muxamed baa u xaqnimo badnaan lahaa qad naraa taqalluba wajhika fi samaa'i yacni waxaa laynoo diiday uun salaada marka lagu jiro in cirka la eegaa la diiday waqtiga noocaasa dadku inay markaa indhaha sare u qaadaan oo cirka eegaan maaha markay tukanayaan maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila asamaa yacni marka waatuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maxaa dad xaalkoodu yahay indhahooda sare u qaadaya oo samada eegaya markay tukanayaan lama rabo markaa inaad cirka eegto lama rabo waa inaad marka waxa weeye mawdicu sujuudka markayse markaad eegtaa ama hortaada aad eegtaa laakiin waxa weeye inaad cirka eegto oo indhaha sare u qaado aad marka waxa taas markaa lama rabo waqtiga salaadda lagu jiro laakiin awqaadda kale marka waxa weeye lilcibra waad u eegi kartaa ku cibro qaadad wax markaa dhibi kuma sugnaa qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha halkan waa loo ballan qaaday in markaa loo jeedin doono dabeedna waaba la amray fawalli wajhaka shatra lmasjid alxaraam yani markii hore waxaa loo sheegay in loo jeedin doono waxaa dhici karta zaman inuu u udhexeeyey ilaa aayad keliyaa dhici karta inay laba goor soo kala degto laazimaha aayad waliba mar keliya inay soo wada degtaa laazimaha way kala dambayn kartaa kadib ilaahay wuxuu yidhi fawalli wajhaka shatar almasjid alxaraam wejigaaga u jeedi xagga markaa masjid xaraamka u jeedi xagga u jeeso si caamana muuminiinta waa loo amray waxaysumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra meel kastaa ku sugan tihiinba wejiyadiina u jeediya xagga markaa baytullaahi alxaraamka u jeediya waa amarkii labaad waa la soo celcelinayaa yacni waxa weeye celcelinta la soo celcelinayaa way marka waxay badan tahay shan goor baa la soo celinayaa markii horena waxaa la sii sheegay in waxa weeye markaa hadal laga fahmaayo in waxa weeye markaa loo jeedin doono yacni qiblada kale hadday tahay sayaquulu sufahaau min annaasi ma wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha iyo hadday tahay qad naraa taqalluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha saa waa lasii ishaaray markii dambena waxa weeye yacni intaasoo goor baa markaa la amrayaa khamsa maraat baa la amrayaa mar walba in markaa amar ay u jeestaan ya yani la amray aayaddan laba goor baa lagu amray marna nebigaa la amray amarka nebiga la amrayna waxay ka dhigan tahay ummaddana in la amray wamaa bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi asaniyu wixii nabiga lagula khitaabo inuu caam yahay waxa weeye waa marka sida marka saxiixe qawiga weeye yani waxa weeye waa madhabka marka koreeye ee bimacnaa waxa weye raajixa wey jamaahiru ahlicilmi qabaan muuminiintiina waa la amro intaasu goor baa lagu soo celinaya waxaysumaa kuntum fawallu wujuuhakum shatra haddana waxa weeye aayadaha dambena waa laynoogu sheegi doonaa wuxuu allah inoo sheegayaa qolyaha ahlu kitaabka oo yahuudiya nasaarada ah inay garanayaan xaqa oo tawalliga ama jeesiga loo jeesanayo oo nebi maxamed u jeesan doono xagga kacbada oo ka qiblo yeelan doono inuu xaq yahay waa garanayeen waxay culammadu yidhahdeen waxay ku garanayeen kutubtooda lagu sii sheegay oo nebiga lasoo saari doono sifadiisa saa iyo saa iyo saasaa ka mida waxyaalaha lagu sii sheegayna waxaa ka mid a inay kacbadu ay qiblo u noqon doonto oo qibladiisu ay kacbada noqon doonto qibladiisu inay kacbada noqon doonto marka waxay garanayaan inuu xaq yahay qolada ahlu kitaabkana wax kastoo loola yimaado iyo aayad kastoo loola yimaado qibladooda raaci maayaan adiga ku hogaansami maayaan qibladooda ma raacayaan waxay ka dhigan tahay adiga ku raaci maayaan waayo cid kastoo nebiga rumaysoo raacday waa inay qibladiisa ka qiblo yeelataa marka haddaan qibladiisa ayna raacayn macnaheedu waxay tahay waa fii quwati laa yatabicuunak ku raaci maayaan bay la quwata oo la mid tahay ay u dhigantaa adna qibladooda raaci maysid qaarkoodna qaarka kale raaci maayaan oo yuhuuddu qiblada nasaarada raaci maayaan nasaaradu iyo kiristaankuna qiblada yuhuudda raaci maayaan haddii aad markaa raacdo fardan wa taqdiiran nebigu inaanu raacayn waa shay muxaqaqa allahna waa ogyahay inaanu raacayn hadda maxaa loo odhanaya walain itabacta ahwaa'ahum waxaa loo odhanayaa ummadda ayaa markaa loo jeedaa ya khitaabada qaarkood baa nebiga inta lagula hadlo haddana ay tahay almuraadu ummatuhu cidda looga jeeda waa ummaddiisa min baabi iyaaki acni wasmaci ya jaara sida usluub ahaan loo yidhahdo usluub carabi ah yacni marka adaankuu jeedaa cid cid kalena la yidhahdo marka maqal yacni hadalkiiba cid loo jeedinayaa haddana cid kale ayaa looga gol leeyahay oo looga jeedaa laakiin ciddanna waa lagu halqabsanaya ama waa loo jeedinaya iyadaa lagula khitaabaya walain itabacta ahwaa'ahum min bacdi maa jaa'aka min alcilmi innaka idan la min aldaalimiin haddaad waxay jecel yihiin raacdo yuhuud iyo nasaara waxay jecel yihiin ee hawooyinkooda ah alhawa waa maxay waa waxa naftu jeceshahay waxay iyagu jecel yihiin haddaad raacdo markuu cilmigu ku yimi dabadii yacni waxaad ka mid noqonaysaa daalimiintaad ka mid noqonaysaa innagaa laynooga jeedaa laynooga digayaa inaan yuhuud iyo nasaaro raacno yuhuud iyo nasaaro inaan raacno waa laynooga digayaa raallina inaga noqon maayaan diinkooda inaynu qaadanno raacno mooyaane waxyaalaha qaar inaynu uga tanaasulno yacni kuma raalli noqonayaan waa innagii soo marnay walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo kiristaan kaama raalli noqonayaan ilaa aad miladooda iyo diinkooda raacdo diintooda markaad raacdun bay kaa raalli noqonayaan ka hormaya si kasta ugu tanaasul ya allah wuxuu inoo sheegayaa kuwii kitaabka la siiyey nebi maxamed waxay garanayaan nebinimadiisa iyo nebigii xaqa a yahay siday ubadkooday dhaleen u garanayaan cabdullaahi ibnu salaam oo markaa waxa weeye yuhuuddii soo islaamtay ka mid ahaa ayaa la weydiiyey oo la yidhi sidaad nebi maxamed u garanaysay ma sidaad ubadkaada u garanaysoo kale aad u garanaysay markaasuu yidhi haa sidaan ubadkayga u garanayoo kalean u garanayay si ka daran iyo si ka daran oo wuxuu yidhi nebi maxamed marnaba shaki igama gelin ee si ka daran ubadkayga sidaan u garanayaan u garanayay waayo ubadkayga dee dumarka waxa ku sugan garan maayo buu leeyy rubamaa dee markaysaa markaa si kale wax u dhacaan ya laakiin nabi maxamed waa hubaa inuu nabigii la soo diray yahay hadal noocaasaa laga soo naqliyey cabdullahi ibnu salaam laga soo riray allah waxa uu yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha qad litaxqiiq qad waxay u sugnaatay taxqiiq bay u sugnaatay waxay odhan jireen culammadu qad mudaaric gashay waxay faa'iidaysaa taqliil bay faa'iidaysaa yacni sida qaalibka laakiin taxqiiqna waa u timaadaa weliba qur'aanka markay ku timaaddo culammadu waxay yidhahdeen taxqiiq baa looga jeedaa qadda mudaarica ah ee qur'aanka ku timi qad mudaaric gashay oo qur'aanka ku timi taxqiiq baa looga jeedaa qad yaclamu allahu almucawiqiin xaqiiqe waa ogyaha loo jeedaa qad nara xaqiiqe waanu aragnay baa looga jeedaa macnuhuna maadi buu u dhacaya weliba oo mudaarici waxaa loo fasirayaa macno maadi baa loo fasiraya marka qaddaa taxqiiqa ahi way beddelaysaa macnihii waxa weye mudaarica waxay u beddelaysaa macno maadi bay u beddelaysaa qad waa litaxqiiq naraa waa aragnay taqaluba wajhika xaqiiqe waa aragnay dhabnimo waa aragnay taqaluba wajhika ay tasarufa wajhika gedgadoonka wejigaagu gadgadoomayo fi samaai ay fii jihati asamaa jihada samada xaggeeda uu ku gedgadoomaayo oo marba uu milicsanaayo mutatallican xaalaad marka waxa weeye eegayso taalacanayso ilalwaxyi waxyi aad jiraalinayso eegayso wa mutashawiqan iyo xaalaad u hilowday oo aad markaysa markaa jeclaysanayso lilamri amarka lagu amro biistiqbaali alkacba kacbada in la qaabilo lagu amro aad markaa u hilowdoo jeceshahay wa kaana yawaddu daalik wa kaana nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam yawaddu mid jecel daalika kaas kaa mid jecel buu ahaa in la yidhaahdo markaa u jeeso xagga markaa kacbada oo ka qiblo yeelo liannaha qiblatu ibraahiim waayo waa qibladii nebi ibraahim calayhi salaam walianaha adcaa ila islaami alcarab waa midda labaadee yacni markaa qibladaa ibraahim inuu qaabilaa waata markaa u yeedhis badan oo u sababista badan ilaa islaami alcarab carab inay islaamaan oo markii hore waxa way odhanayeen mushrikiintii ama gaaladii carbeed waxay odhanayeen diinkii ibraahim inuu ku sugan yahuu sheeganayaa haddana qibladii ibraahim kama qiblo yeelan say isu waafaqaysaa diinkii ibraahim baan haystaa iyo qibladii ibraahim qaabili maayo qiblo kale aan qaabilayaa oo qibladii yuhuuddaan qaabilayaa say isu waafaqaysaa marka adcaa ila islaam alcarab falanuwalliyannaka ay fawallaahi lanuwalliyannaka kuu jeedine oo kuu jeedine oo kuu jeedine nuxawilannaka waa isku macne qiblatan tardaaha ay ilaa qiblatin tardaaha nascu lkhaafid baa lagu nasbiyey ilaa baa la qadaraya qiblo intii ka ahaatay kuu jeedine qibladaasoo tardaha aad ka raalli tahay bimacnaa tuxibuha aad jeceshahay fawalli wajhaka wejigaaga u jeedi ay istaqbil fi salaati salaada waxaad ku qaabishaa shatra almasjid alxaraam naxwa almasjid alxaraam xagga masjid masjidulxaraamka xaggiisa qaabil oo u jeeso ay ilkacbati kacbada qaabil waxaysumaa kuntum meel kastaa ku sugan tihiinba khitaabun lilumma waa khitaab ummadda markaa u sugnaado lala khitaabaayo fawalluu wujuuhakum u jeediya wejiyadiinna fi salaati salaada gudaheeda shatrahu ay shatra almasjid alxaraam masjidka xurmada leh oo kacbada ah xaggiisa u jeediya wejiyadiina wa ina aladiina uutuu lkitaaba wa ina aladiina kuwii uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey layaclamuuna waxay og yihiin annahu ay itawalliya jeesiga lilkacbati kacbada loo jeestaa alxaqu xaq inuu yahay xaqaasoo asaabitu sugan min rabbihim xagga rabbigooda ka sugan xagga rabbigood ka ahaadoo ka yimi ka sugan alxaqu athaabitu min rabbihim wuxuu fasirayaa yani marka alxaq buu fasirayaa xaqa bimacnaa sabata la yidhaahdaa marka alxaqu xaq inuu yahay athaabitu waxay la macno tahay alxaqu min rabbihim xaaluu ahaaday kaa'inan min rabbihim xagga rabbigood mid ka ahaaday xaaluu ahaaday ayuu xaq ahaaday marka alxaqu damiirka ku qarsoon ee huwa ah ayaa laga xaalaynayaa wuxuu xaq ahaaday kaa'inan xaaluu ahaaday min rabbihim xagga rabbigood uu ka ahaaday tawalliga loo jeesanayo kacbada loo jeesanayo sidaa waa og yihiin waxay sidaa u ogyihiin lima fii kutubihim waxaa kutubtooda ku sugnay daraaddeed oo min nacti nabiyi sala allahu alayh wasalam sifada nebiga la sifaynaya ah min annahu yataxawalu inuu u gadoomi doono ilayha ay ila alkacbati ila istiqbaali alkacba kacbada inuu qaabilo xaggeeda inuu u gadoomi doono ku dambayn doono kutubtooda inay saas ku sugnayd aawadeed bay ku ogaayeen wama allaahu allah ma ahaan bikaafilin mid ka moog oo aan ka warqabin ma aha camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan bitaa'i qiraa'ada ta'da ayuha almu'minuuna biimtihaali amri muminiinta lala khitaabayaa wa bilyaai qiraa'ada ya'da camaa yacmaluuna laba qira'a la akhriyo camaa tacmaluuna iyo camaa yacmaluuna qiraa'ada musxafku waa camaa yacmaluuna camaa tacmaluunana yani waa qiraa'o kaloo sabciya weeye waa qiraa'ada asalka yani markaa jalaalaynka u ah wa bilyaai ay ilyahuudu yahuudda markaysaga lala khitaabayaa looga jeedaa yani markaa yada markaa qiraa'ada yada waxaad samaynaysaan ilaahay kama mooga oo min inkaari amri lqibla arrinka qiblada inaa inkiraysaan oo diidaysaan oo dafiraysaan ah in atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aaya ay wallahi wallaahi in atayta haddii aad markaa u timaado aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyey laamku waa laamu qasam yani waa laam dhaareed yani waa mudina lilqasam ama muwaia lilqasam baa la yidhahdaa iyo mudina lilqasam yani dhaar baa la qadaraya horteed wallaahi lain atayta aladiina uutuu lkitaaba haddaad u timaaddo kuwii kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayad kasta aad ula timaaddo oo calaa sidqika caddaynaysa mucjiso kasta iyo aayad kasta oo ku tusinaysa calaa sidqika runsheegaaga aad ku runsheegayso fii amri lqiblati arrinka qiblada aad ku runsheegayso haddaad ula timaaddo maa tabicuu qiblatak raaci maayaan qibladaada laa yatabicuuna qiblatak qibladaada raaci maayaan cinaadan madax adayg daraaddeed ayaynay markaa u raacayn marka waxa weye waa jawaabulqasamkii maa tabicu qiblatak qibladan ma raacayaan yacni shardigana waa qadarayaan culamada badankoodu oo waxa weeye markaa hadalkan hadal la mida markaa waxbay qadarayaan hadal la miday qadarayaan waa yahay cinaadan cinaad daraaddii u raacayn cinaadku waxa wey madaxaday qofku wuxuu garanaayo inuu iska diido waan garanaya laakiin yeeli maayo u yidhahdo waan garanayaa laakiin yeeli maayo juxuudkii cinaadku waxay u kala duwan yihin juxuudkuna wuu dafirayaa maba jirta buu odhanaya waa inkiraya cinaadkuna isagoo qiraya ayuu leeyahay sidaa waan ogahay laakiin yeeli maayo wallaanaan yeelayo cinaadku markaa taasuu noqonaya marka waxaa ku jira cinaadka had yo jeer ama kibir ama buqdi Ah. marka cinaadku kufru cinaad wuxuu la mid yahay baa la yidhi ibaa iyo istikbaar kufru cinaad iyo kufru ibaa walistikbaar labadaba waa la yidhahdaa ilaa ibliisa abaa wastakbara ayaa laga qaata marka kufrigaa ibliis oo ahaa ibaaga diidmada uu diiday iyo kibirka uu ka kibray maana u sujuuda markaa aadam ma yeelaayo ma sujuudaayo ah. kaasaa waxaa la yidhahdaa cinaad baa la yidhahdaa ma dafirayo laakiin waxa weeye cinaadku isagoo ogol inay jirto ayuu diidayaa kibir daraaddii buu diidayaa marka iyagu dee juxuudna waa samaynayeenba kuma gaar ahaa kollay mufasirka cinaadka inoo qoraye yacni iyagu markaa waxa weeye taasi ma jirtay dee afka ka odhanayeenba juxuudkana waa la imanayeen wamaa anta bitaabicin qiblatahum wamaa anta adigu ma tihid bitaabicin mid raacayo nebi maxamedow qiblatahum qibladooda mid raacaya ma tihid oo qibladooda ka qiblo yeelanaya wa qacun litamacihi fii islaamihim wa tamacihim fii cawdihi ilayha waa goyn la goynaayo litamacihi rajada nebigu rajaynaayo calayhi salaatu wasalaam fii islaamihim islaamkooda ay islaamaan yuhuuddu rajada uu rajaynayo in la goynayo la jarayo weeyi oo qiblada ma raacayaan bimacnaa ma islaamayaan bay ka dhigan iyo wa damacihim fii cawdihi ilayha iyo goyn la goynaayo rajadooda iyagu ay ka rajo qabeen inuu u soo noqdo xagga qibladooda labadiiba waa la sheegay maa tabicuu qiblataka wamaa anta bitaabicin qiblatahum qolodiinna qolada kala raaci mayso qibladooda adiguna raaci mayse iyaguna ku raaci maayaan marka cidda yuhuud ka islaamtay waa yarayd waxay ahayd qaliil jiddan had iyo jeer waa yarayd kiristaanka dad badan baa islaamay laakiin yuhuudda waxa weeye waa nawaadir waxa ka islaamaa ya waa ummad xaasidnimo badan waa ummad waxa weeye marka kibir badan yacni waxa weeye saas aawadeed waa yartahay cidda ka islaamta wamaa bacduhum bitaabicin qiblata bacd allah wuxu uhi wamaa bacduhum barkood ma ahaan bitaabicin qaar raacaya qiblata bacdin bar kale markaa qibladooda qaar raacaya may ahaan ay ilyahuudu qiblata nasaara yacni yuhuuddu ma aha qaar raacaya qiblada kiristaanka wa bilcagsi sidaa lidkeedana nasaarada iyo kiristaankuna qiblada yuhuudda raaci maayaan walain itabacta ahwaa'ahum ay wallaahi lain itabacta haddii aad raacdo ahwaa'ahum waxay jecel yihiin yacni markaa kuwaasi ay jecel yihiin ahlu kitaabka ama yuhuudda ay jecel yihiin ama ahlu kitaabkuba ay jecel yihiin allatii taasoo yadcuunaka ilayha ay kuugu yeedhayaan min bacdi maa jaa'aka min alcilm kii ku yimid dabadii aad raacdo oo min alcilmi cilmi ah mintu waa bayaaniyo ibhaamka ku jira maada baa lagu bayaaminaya lagu cadaynaya oo min alcilmi cilmi ah ama cilmi ku bayaansan ay ilwaxyi waxyi ah cilmiga waxyi baa looga jeedaa innaka adigu idan markaasba in itabactahum fardan haddii la qadaro inaad raacdo fardan wa taqdiiran raaci mayside la min aaalimiina kuwa aalimiintaee baad ka mid tahay markaa aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuuna aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay ee aan towraad iyo injiil siinay oo yahuudiya nasaaro ah yacrifuunahu way garanayeen ay muxammadan muxamed way garanayeen inuu nebi xaqa yahay waxay u garanayeen kama yacrifuuna abnaa'ahum macrifatan ka macrifatihim abnaa'ahum garasho la mida garashaday ubadkooda garanayeen ama inamadooda garanayeen garasho la miday garanayeen waxay ku garanayeen binactihi sifaynta nabiga calayhi salaatu wasalaam la sifeeyey waa masdaru mudaafun limafcuuli binactihi sifaynta nabiga calayhi salaatu wasalaam la sifeeyey fii kutubihim kutubtooda gudahooda lagu sifeeyey bay ku garanayeen qaala bnu salaam cabdullaahi ibnu salaam waxau yidhi laamku waa mukhafaf sallaam ma aha cabdullahi ibnu salaam wuxuu ka mid ahaa culammadii yuhuudeed buu ka mid ahaa raggoodii ugu cilmiga badnaa baanu ka mid ahaa markuu islaamay xadiiska saxiixu siduu ku soo arooray ayuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah nimanka yuhuudda ahi waa qowmun buhtun waa dad buhtaan badan oo been abuur badan waa dad been abuur badan oo buhtaan badan hadday islaamnimadayda maqlaan way caayayaan waxa odhaya awalba naf ma lahayn sidan buu ahaa shariir buu ahaa kadaa buu ahaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa intayn islaamnimadayda maqlin bal weydiiyo waxaad tidhaahdaa sidee buu agtiina ku yahay cabdullahi ibnu salaam xadiisku saxiixu kusu sugan yahy markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam su su'aalayaa yuhuuddii oo ku odhanaya kayfa cabdullahi ibnu salaam fiikum sidee sidee dhexdiinna uu ku yahay cabdullahi ibnu salaam markaasa yidhaha huwa sayiduna wabnu sayidina wa khayruna wabnu khayrina waa ka noogu wanaagsan ee noogu khayrka badan oo kii noogu khayrka badnaa dhalay waa kii sayidkayaga ahaa oo sayidkayagu dhalay markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal waxaa ka warrantaa hadduu islaamo ka warrama markaase acaadahu allah ilaahay baa ka badbaadiyey kaas markaasaa cabdullahi ibnu salaam ku soo baxaya markaasuu odhanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah markaasaa isla majliskii waxay ku odhanayaan huwa sharuna wabnu sharina hadda markii iskamay aabusin ya markaase waa ka noogu sharka badan kii noogu sharka badnaa baana dhalay marka wuxuu ka mid ahaa culammadii yahuudeed buu ka mid ahaa markii dambena waa soo islaamay saxaabi saxaabada rasuulka sala allahu alay slam ka a ayuu noqday qaala ibnu salaam laqad caraftuhu xiina ra'aytuhu xaqiiqee ah, waan gartay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xiina ra'aytuhu markii aan arkay baan gartay kama acrifu bnii sidaan inankayga u garanayo kale si la midaan u gartay wa macrifatii limuxammadin ashadd garashadayda muxamed aan garanayo ayaana sii darraansho badan oo ka daranba garashada inankayga aan garanayo wa inna fariiqan minhum la yaktumuuna alxaqa wa ina fariiqan koox minhum iyaga ka midii layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa xaqa ayay qarinayaan nactahu sifada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay qarinayaan wa min baabi ilmithaal tusaale weyn waxay xaqa qarinayaan wa hum yaclamuun walxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan inuu xaq yahay ayay qarinayaan halkaa inagu joogo allahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk